taas wakadalika low kaana haddii uu yahay xaafidan nuxulumtii o dhan waa xifdisan yahay muqasira alcaqli caqligiisana ou gaabiyo ow muqasiran ka gaabiyo can cilmi lisaani alcarab carabta lisaankoodii inuu yaqaano ka gaabiya ama xaafid weeyaan laakiin caqli dheeraad ma lah ama waa xaafid oo caaqil ah laakiin lisaanu lcarab ma fahmay lisaanulcarab ma aha icraab jumla jumlatayn min kitaab illahi taas lisaanucarab looma jeedo laakiin waxaa loo jeedaa inaad yani lugadii aada si fiican u fahmaysid dalaalaadkeedii alfaadeeda majaazkeedii isticaaradeedii waxeedana inaad fahmi kartid ilaa daraja aad ku fahmi kartid ulajeedada ilaahi subxaana wa tacaala uu ka leeyahay nasiga marka wakadalika low kaana xaafidan hadduu yahay muqasira alcaqli caqligiisa u gaabiyo aw muqasiran ka gaabiyo can cilmi lisaan اcarabi lam yakun lahu ma laha an yaqiisa inuu qiyaasto min qibali naqsi caqlihi waa liأjli naqsi caqlihi caqligiisaa nusqaama awgeed yaasna u qiyaaso karin can ilaalati buu ka gaabiyey alatii aaladoo yajuuzu bihaa aaladaas ay ku banaaneed alqiyaas uu ku banaanay aaladii wax lagu qiyaasan lahay oo horta wax lagu fahmi lahay baaba ka maqan wbitaali laa yumkinu an yaqiisa ayb walaa naquulu dhihi mayno yasacu haadaa waa banaanyahay wallahu aclam an yaquula abadan inuu yidhaahdo ila tibaacan mooye laa qiyaasa walaa naquulu dhihi mayno yasacu haadaa midkan waa u banaan yahay an yaquula abadan inuu yidhaahdo midkaan inuu yidhaahdo ila tibaacan inuu raacayo mooye ninkaas haddii saas ku dhacdo ay laa yajuuzu lahu an yaquula shay ila itibaac macnaha an ya'huda anasa sariix min kitaab illah wasunati rasuulih laa qiyaasan markaas wax ma qiyaas qaadan karo laakiin nusuusta sariixda oo xukumka laga qaadanaya sideeda uu qaadanaya wax kaloona saaseen uma banaana buu leeyahy laakiin inuu istinbaad iyo axkaam iyo qiyaas iyo ijtihaad inuu sameeyo uma banaano laakiin ila tibaacan wuxuu ku leey ninkaas asiga ah xataa naftigiisa taqliid uma banaano oo waxaa karaankiisa inuu axkaamtaas awoodiisa inta kari karta uu ka qaata min kitaab illahi wa sunnati rasuulih imaamu shaafici lagama hayo raqma kahrati ta'liifihi annahu yajuusu liaxadin an yuqallida axada fii diinih marnaba ma ogolo tilmiidkiisa ugu dhawaa musani wuxuu leeyahay musaniyo waxaa weeyaan ha i taqliidsan aniga bashar baan ahay qad aqulu qawla اlyowm waqad acdilu canhu gadan marka waxaa weeyaan siday aimadu yihahdeen khud اlcilma min xayثu akhadna marka haddii taqliidka uu banaan yahayna liduruufin mucayana wa amaakin mucayana wa xaalaatin iضiraariya weeyaan laakiin in la yidhaahdo ninka aniga bas waa muqalidaan ahay wax kaloon baranayo male nusuustaas aniga fahmi maayo sunadii fahmi maayo qur-aankii fahmi maayo dadkii hore waxay noo fahmeen unbay noo fahme aniga caqligii meeshaanu ku egyahay nin muslim inuu yidhaahdo uma banaan laakiin yajibu calayhi ninka an yabdula qusaara juhdihi intuu garan karo ilaahay kitaabkiisa u ka qaaten alxamdu inta kaloo kalena yastaciinu biaaraa'i ahli اlcilmi laakiin laa yuqalidu shaksa bicaynihi saasaa laga hadlay ayib fain qaala qaa'ilu nin haddii uu yidhaahdo fadkur waxaad ii sheegtaa min alahbaari akhbaarta xaggeeda waxaad ka sheegtaa min alakhbaari akhbaarta xaggeeda iga sheeg allatii akhbaartoo taqiisu calayha aada wax ugu qiyaas qaadanaysa wa kayfa taqiisu markaan waxaa lasoo dhaafay markii taqciidka lasoo dhaafay tartiil iyo taطbiiq baa lahay shayna waa nadari oo tacriifkii iyo shuruudii iyo macnihii iyaana lagu soo sheegay haddana waxaa lagu sheegayaa markaan hawshaas sida loo qaban lahaa lagu miaaliyo taasaa lagu tusinaya qiila lahu waxaa loo yidhaha in shaa allahu kullu xukmin xugum kulligiisa oo lilaahi ilaahay ou leeyahay fii kitaabihi lala jeedahay aw lirasuuli usugnaaday fii sunatihi wujidat calayhi la helo xukumkaasoo wujidat calayhi laga helo dilaalatun tusid oo fiihi fii dalika alxukmi aw fii gayrihi naskaas gayrkiisa oo min axkaami illaahi aw rasuulihi biannahu ana allaha biannahu ana dalika alxukma xukima bihi in sidaa lagu xukmay limacnan min almacaani licilati min alcilal waa haddii laga helo buu leeyahay ilaahay rasuulkii ilaahay xugum ou noo cadeeyey ama rasuulkiisa haddii laga dhex helo xugum baa laga dhex helay xukumkaasoo ximbaarsan cillo oo macnihiisa la fahmayo cilladaas naskaas ku dhex jirto waataan soo nariyey cillo waxaa la yidhaahdaa maa habata bisababiha alxukmu sharci aan soo nariyo waxaana loo shardiyaa an takuuna macluumatan macquulatan lana jamiica inay ciladii cilo la fahmi karo oo hadhowti wax looga qiyaas qaadan kara inay ahaataa la rabo marka kullu xukmin xugum kulligiis oo lilaahi ow lirasuulihi wujidat calayhi laga helay dilaalatun fiihi naskaas dhexdiisa tusaalo aw fii gayrihi laga helay oo min axkaami illaahi ah ilaahay axkaamtiisa ow rasuulihi biannahu ana dalika xukima bihi in lagu xukumay xukumkaas asiga ah limacna min almacaani macna imaamu shaafici waa u isticmaalaa licilati min alcilal yacni xukumkan asiga ilaahay wuxuu wuxuu noogu baneeyey ama uu naga xarimay cillo awgeed haddii laga helo oo fa nasalat naasilatun mid degta ay nagu soo degto macnaha waxa weeyaan xukum jadiid aha nala weydii laysa fiihaa naasiladaas ayna ku sugneen nasu xukmin xukum cad oo ilaahay kitaabkiisa ku cad ama sunnada nebiga ku cad ayna jirin xukima fiiha waxaa lagu xukminayaa naasiladaas xukma naasilati almaxkuumi fiiha xukma naasilatiyaa la siinaa middii oo soo degtay xukumkeedii almaxkuumi fiihaa ayada dhexdeeda la xukmiya min kitaab illaahi idaa kaanat fii macnaaha hadday tahay wuxuu leeyahay haddii ilaahay xugum uu noo soo deji cilladaana noola sheego xugum kalena uu yimaado oo nas ayna ku soo aroorin aan helno xugumkan dambo oo naska aan lahayn cilladii hore oo naskii hore ku jirto kale ay ku jirto waxaan xugumkaan siinaynaa xukma naasilati almaxkuumi bihaa midii ilaahay uu xukumkii hore nooga sheegaa yaa laga dabageynaya waa goorma markay isku cillo noqdaan saasaa loo jeeda fa nasalat naasilatun ay degta markaan haddii ilaahay xukum intuu noo sheego xukumkaasna cilladiisa la raacsiiyo oo fa nasalat naasilatun mid wax soo degta ay noo timaado xukumna jadiid eh laysa fiiha nasu xukmi naasiladaas xukum cad oo qur-aanka ayna ku jirin sunnada xukima fiiha naasiladan jadiidka waxaa lagu xukminaa xukma naasilati lmaxkuumi bihaa maxkuumi fiiha midii hore oo la xukmiyey oo ilaahay kitaabkiisa ku caddeed ama sunnada nebiga ku caddeed xugumkeeda la siinaa xukima fiiha ay fii haadihi naazila waxaa la siinaa xukma naazilati lmansuusi fiiha bikitaab illahi saasay ka dhiganta naaziladii horeo kitaabka ilaahay sunnada nebigu lagu caddeeyey xukumkeediia la siinaa sidii nabiidkii iyo khamradii aan aan usoo miithaalin waa goormaa idaa kaanat naaziladaan damba hadday tahay fii macnaha naaziladii hore macnaheeda hadday la mid tahay midaan hadda naska aan loo haynin cillada ku jirto hadday la mid tahay midii horeo nagala xarimay oo naska ay wadatay ciladeeday lamid noqoto hadday tahay waxaa weeyaan isku xugun baan ka dhigaynaa miaalkeeda waa kuu soo sheegay ayib wاlqiyaasu wujuuh qiyaaskana wuxuu leeyahy jidad badan buu leeya wujuuh yajmacuhaa waxaa kulminaya alqiyaasu in la yidhaahdo wujuuhdaas oo dhan qiyaasaa lagu magacaaba laakiin طaraa'iq iyo subul ay leedahay oo kala baxsan wayatafaraqu bihaa wujuudaasna waa ku kala tagaa ibtidaau qiyaasin ibtidaau qiyaasi kulli waaxidin mid kastaba dhammaantiisa qiyaaskiisa waa waa ku kala tagaa oo minhumaa minhaa in la yidhahday ku fiican tahay min tilka alwujuuh saasay noqonaysaa waalqiyaasu wujuuhun wayaan yajmacuha alqiyaas jidad badanaa loo maraa laakiin qiyaasaa lagu magacaaba wayatafaraqu bihaa wujuuhdaasna waa qiyaaskii waa ku kala tagaa ibtidaau qiyaasi kulli waaxidin mid kasta qiyaaskeeda bilaawgeeda waa kala tagaa oo minhaa min tilka alwujuuh aw masdaruhu yatafaraqu masdaruhu meesha qiyaaska uu ka soo baxayo baa haddana kala tagsan aw humaa ama ibtidihii iyo masdarkiiba aw bacduhumaa midkood wa bacduhumaa qaarkood yaa awdaxu min bacd subushaas qiyaaska loo raacay qaarkeed baa qaarka kale ka waadixsan buu yidhi waataan soo sheegin qiyaaska laba inuu kala baxa qiyaas oo jeli ah qiyaas musaawi ah iyo qiyaas ladnaa aan soo niri taasuu musanifkuu sheegaa marka qaarkeed waxaa laga yaabaa buu leeyahay an takuna alcillatu fi اlasli adhar min alcillati fi اlfarci wاlcaksu biاlcaks wa an takuna alcillatu hiya kalcillati fi اlfarci inay tahay waa sawada miithaalin markaasuu musanif wuxuu leeyahay faaqwى اlqiyaasi qiyaas waxaa ugu qawisan an yuxarima allahu ilaahay inuu xarimo fii kitaabihi kitaabkiisa shay inuu ku xarimo aw yuxarima rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa inuu xarimo alqaliila min ashay an yuxarima allahu fii kitaabihi alqaliila min ashay aw yuxarima rasuulu llahi alqaliila min ashay fayuclama waxaa la ogaanayaa ana qaliilahu midkiisa yar idaa xurima haddii la xarimay kaana kaiiruhu kiisa badanne midla qaliilihi kii yaraay buu la mid yahay fi taxriimi uu kala mid yahay oo akara ama waaba ka demi badan yahay waa maxaa yeelay waa bifadli اlkahrati badida dheeraadka ay leedahay cala alqilati ay ka dheertahay haddii ilaahay waxaan uu naga xarimo oo waxaan yar waa xaaraam la yidhaahdo waxaas yar waxaan ka ogaanaynaa waxoodii badnayna min baabi owlaa inay xaaraam yihiin maxaa yeelay waxaa lagu leeyahay haddiiba aan shaygii yaray la xarimay kii weynay min baabi owlaa weeyaan haddii la yidhaha nin muslim ah in macnaha maalan fartiisa in laga gooyo ma banaano oo xaaraam weeyaan taas haddii xaaraam ay tahay naftiisii oo ka weyna maxay noqonaysaa min baabi awla waa calaa sabiil mithaal waa musanifkaasaa kuu mihaali doono taa waa iska waadix maxaa yeelay waa bifadli lkathrati badida dheeraadkeeda cala alqilati ay ka ay ka dheertahay awgeeday ka dembi badnaanaysa wakadalika sidaas waxaa lamide idaa xumida haddii la mahadiyo calaa yasiirin shay yar oo min aaacati ka mid e kaana wuxuu ahaanayaa maa huwa akaru minha aacadaas yar wixii ka badan awlaa idaa ka haboon an yuxmada caleyh in lagu mahadiyo ninkii laba ragca dukada intaasuu leeyahay habeenkii salaatuljaylka alyidhi maalan laba ragca ninkii dukada intaasuu leeyahay ninkii dukada toban ragcadne maadaama labadii ragco fii jawfi leyli kada haddii loo sheegay siddeedii ragco tobankii kow iyo tobankii raabcana waa ka sii fiican tahay saasaa looga qaadanaya buu ku leeyahy wakadalika sidaasa idaa abaaxa ilaahay haddii uu banneeyo kahiira shay-in shay midkiisa badan hadduu noo banneeyo kaana aqalu minhu intiisa yar waxay ahaanaysaa awlaa kii ka habboon an yakuuna mubaax waa hadal aada u qiimo badan oo weliga haddaad kutubta dhan akrisa aadan ka soo saari karin haddii ilaahay wuxuu ku leeyahay wax yar inaad inaad cuntid laguu baneeyo ama aada isticmaashi waxaas waxooda ka badan haddayna israafna gaarin inay banaan tahay waxaad rabta ku miaali waa banaan tahay baa lagu leeyahay intaas waa ka qawaacid fa in qaala hadduu yidhaahdo ninkii wax dhihi lahay fadkur waxaad sheegtaa min kulli waaxidin mid kastoo min haadaa ka mide shay-an noo sheeg yubayinu lanaa noo caddaynaya maa fii macnaahu waxaad noo soo sheegtay waxii la macnaha wax noo caddayna nooga miaali baa layidhi miaalkiia kan qultu waxaanuu iriyey qaala rasuulu llaahi wuxuu idhi ina allaha ilaahi xarama min almu'mini waxau xarimay damahu dhiiggiisa wa maalahu maalkiisa wa an yudana bihi in la maleeno waa reebay ilaa khayran wanaag mooye ayib xadiidkaas la musanifka isnaad uma sheegin inkastoo axaadiid badan oo la macno ay buuxdo oo ay yani la heli karay laakiin nas bihadihi sariix xataa shaarica wuxuu ri maa waqaftu calaa nasin bi hada maadaama musanifkan uu ku sheegin laakiin waa la ogyahay nusuusta ninka mu'minka naftiisa iyo xoolihiisa in loo tegi karayn oo ninka macsuum inuu yahay waa la ogyahay in haddana daniga loo wanaajiyo walaa tajasasuu walaa taxasasuu wakunuu yaa cibaad اllahi ikhwaana nusuus badanaa ku soo marka faidaa xarama hadduu xarimay nebiga an yudana bihi muminka in loo maleeyo danan in loo maleeyo malo mukhaalifa lilkhayri khayrkii khilaafsan khayrkoo yudhiruhu muminka ou muujinaayo kaana wuxuu ahaanayaa maa huwa akharu min adanni malihii wixii ka badan almudhari la muujiyey dannan loo muujiyey min atasriixi lahu biqowli gayri اlxaqi awla an yuxarama faidaa xarama nabiga hadduu xarimay an yudana bihi mu'minka in la maleeyo dannan malo mukhaalifan lilkhayri khilaafsan khayrkoo yudhiru ninka muminka ou muujinayo ninkii khayrkau muujinayo waxaan ahayn ku sheego taas waxay daliil u tahay ninka xumaan hadduu muujiyo xumaan waa lagu sheegaya walidaalika laa kiibata lifaasiqi nin hadda maalan sigaar cab oo qaadcune eh, fulaan sigaaru cabaa qaadays cabaadaa tira xaan kugu noqon mayso liannahu asigaaba sameeya waxuu la jahraa meel kasta la taagan yahay weeyaan laakiin ninkii on wanaag lagu ogey ninkaas anaa og sigaar cab weyaan mana cabo waxay noqonaysaa khayr uu muujiyey oo waxa inuu ka reebto maad u sheegtid bay noqonaysa marka lilkhayri yudhiru kaana wuxuu ahaanaya maa huwa akharu wax ka badan min adanni اlmudhari dannigii la muujiyey ka badan dannan loo muujiyey oo min atasriixi lahu ninkaas oo loo caddeeyo ah biqowlin loogu caddeeyo qowlka gayri اlxaqi ah aw laa asaa haboon an yuxarama in la xarimo uma kayfa maa ziida fii dalika si kastoo arrintaas lagu sii ziyaadana kaana axrama taasaa adana sii xaaraamnimo badan haddii ninkii mu'minka ahay yani malaha waxaa wey waxaan lagu dhawaaqin adigaa waxaad ictiqaadsatay ninkaas nin xun inuu yahay sida ka muuqatana nin fiican waayo hadda wax xumaano adiga ku haysid ma laha wuxuu muujinayo khayrka ah aa la raba inaad u ictiqaadiso markaasaa waxaad ictiqaadisay wuxuu muujinaya khayrka waxaan ahaynoo shar baad u malaysa marka taas haddii la xarimay waxaa kasii xaaraamnimo badan shaygii malaha ahaay oo malaynaysay oo haddana ad u caddaysidood qowl uga caddayso tiraa fulaanow adiga waa xunta tasriix weeyaan waad u caddays taasaa ka sii daran haddii arrintaas lagu sii darane markaad hal been ka sheegtid iyo markaad toban been ka sheegtid tobankiiaa sii daran haddane sidaasay noqonaysaa kaana wuxuu ahaanayaa maa huwa akharu waxa ka badan min adanni ka badan almudhari la muujiyey dhanan loo muujiyey oo min atasriixi lahu qofkii wax loo caddeeya ah dannigii la muujiyey yaa ka sii daran oo min atasriixi lahu qofkii loo caddeeyey biqowlin loogu caddeey qowlka hayri اlxaqi ama biqowli hayri اlxaqi xaqa waxaan ahayn oo ninka lagu yidhaahdo awlaa asaa ka owlaysan oo ka habboon an yuxarama in la xarimo uma kayfa maa ziida si kastoo wax loogu sii daro fii daalika kaana axrama buu ahaanaya mid xaaraamnimadii ka sii badan oo nin yani laba hadaloo been nin ka sheegay in nin toban been u sheegay isku mid ma ah marka miaalkeeda fiiri qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu ihi faman yacmal ninkii camal falo miqaala daratin daro intay la eg tahay miisaanka wax lamida ah ninkii camal falo oo khayran ah yarahu waa arkaya waman yacmal ninkii camal falo mihqaala darati darada waxaa inta qofka bani aadamka intuu arka waxa ugu yar baa la yidhahda walidaalika dad baa waxay ku miithaaliyaan adigoo yani qol joogtid oo kale qoraxda meela ay ka soo gasho gurigaas oo aad ka fiirinaysid waxaa kaala muuqda wax yar oo e, qoraxdaas ku dhex socsocdo oo aada moodita baabura yar aada moodaysa kaasaa lagu miaali laana o wuxuu arkayaa intaas ah yacni addara waxaa weeyaan alaqalu min kuli qaliil wix yar waxa ugu sii yar ood suuraysan kartid waayo faman yacmal ninkii camal falo mihqaala daratin inta wax ugu yar in la eg ninkii camal falo khayran min khayrin ah yarahu waa arkaya jawaabtii manti weeyaan waman yacmal mihqaala daratin sharan min sharin yarahu fa kaana waxau ahaaday maa huwa akharu wax ka badan min mihqaali daratin mihqaala dara wax ka badan oo min alkhayri ah axmada buu noqonaa kii la mahad badiyey ilaahay wuxuu ihi ninkii mihqaala dara sameeyo khayra waa la tusinaya wixii mihqaala dara ka badan oo dhanna waaba kasii fiican tahay wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajra cadiima ayb wamaa huwa akharu min mihqaali darati min ashari acdama fi limi macnaha waxaa weeyaan wayakuunu waxau ahaanayaa maa huwa akharu waxii ka badan oo min mihqaali daratin mihqaala dara wax ka badan oo min ashari ee wuxuu ahaanayaa acdama fi lma'ham dembiga kii ku badan uu sii noqonaya taas waxaa lagugu miaaliyey qaacidadii hore aan soo sheegnay shayga yaraantiisa haddii la xarimo weynaantiisa waa ka sii badan tahay yaraantiisa haddii khayr lagu sheegana wixii ka badan waa fiican yihi ayib wa abaaxa lanaa miaal kale ilaahay wuxuu noo baneeyey dimaa ahli lkufr gaalada ahalkeeda dhiigeeda inaan daadina ilaahay noo baneey almuqaatiliina nala dagaalay nala dagaalamayo gayri almucaahadiina kuwa aan la ballanay aanan ahayn iyo wa amwaalahum uu ilaahay noo baneeyey wa abaaxa lanaa dimaa ahli lkufri wa amwaalahum lam yuxdar calaynaa nagama mancinin minhaa min tilka alamwaali waalanfusi shay an nagama mancinin adkuruu aan xasuusta buuri wax aan xasuusta nin nala dagaalamayo wax nooga aan nooga bannaanayn oon xasuusta malah fa kaana wuxuu ahaanayaa maa nilnaa waxaan ka gaarno oo min abdaanihim yani jirmiyaalkooda duuna dimaa'i iyo wa min amwaalihim duuna kullihaa dhammaanteed aan ahayn aw asagaaba ka habboon an yakuuna mubaax inuu bannaanaado waxaan leeyahay gaaladii haddiiba inaan dilno in maalkooda qaadana ayba noo banaantay wixii dilka ka sokeeya dhibkoodii gacanka goysa jidka ka goysa raashinka ka carqaladaysaa wax allaala wixiiba ayaga dhibaayo min baabi awlaa maadaama qofka inay disha ay ku banaanayd ayagana way kasii darantaali maalkooda inay wada qaadin hadday noo banaanayd qaarkood haddaan heli karno oon ku guuraysano waa kasii banaan badan tahay musanif hadda wuxuu kugu miaalinayaa shay badahiyaad ah saad horta adiga dhan waa kusoo dhisayaa sida qiyaaska waxaad horta usoo fahamtay markaa qiyaaskan dhabtaa ah hadan lagu miaalin doonaa fiiri tan laakiin waxaa weeyaan sida uu dhihi doonaa ashyaada oo dadka oo dhan aan raba inay gartaan horta qiyaaska wuxuu yahay waqad yamtanicu inuu ka reebto maa la arkaa bacdu ahli lcilmi cilmiga dadka ahalka ah qaarkooda min an yusamiya inuu ku magacaabo haadaa midkan qiyaasan inuu ku magacaabaa la arkaa oo wayaquulu ou yidhaahdo haadaa midkan macnaa maa axala allahu waxarama waxamida wadama inuu yidhahdaa dhici karto midkaan qiyaas maba ahee waaba naskiyaaba laga qaadanaya maxaa daama ilaahay uri faman yacmal mihqaala daratin khayran yaraw hadduu yidhi naska waxaa laga qaadanaa waxaas wixii ka badanna waaba ka fiican yihiin maba ahaba qiyaasba marka inuu yidhaahda laga yaabaa ka qiyaas ma aha haadaa macnaa ma axala allahu waxarama ilaahay wuxuu noo xalila ama uu noo xarima uu la macno yahay waxamida ilaahay uu mahadii wadama u caay buu la mid yahay liannahu midkaan daakilun wuxuu galaa fii jumlati jumlati maa nusa calayna fahuwa bicaynihi midkaan naski buu la mid yahay laa qiyaasun calayhi calaa nasi ma ah fahuwa biaynihi yani fahuwa bicaynihi nasun weeyaan laa qiyaasun alayhi alaa ayrihi calaa gayrihi oo qiyaaskii aan ahayn ma ah wayaquulu waxau leeyahy midla hada alqowli qowlkan iyo wixii lamidi fii gayri hada oo mimaa kaana wixii ka mid ah fii macna alxalaali xalaalka wixii la macne oo fa uxila waalxaraami oo lamid e fa xurima musanifku waxau leeyahay dad badan baa jiro tan keligeed aan ku kaaftoomaynin ee wax allaale wixii waxaas la mid ah waxay leeyihiin naskiyay gelayaan oo qiyaas ma ah wayaquulu shaksigii kale wuxuu leeyahy ahlu cilmiga ahay midla hada alqowli fii gayri hada midka aan kuu soo miithaaliyey waxaan ahaynoo asiga la mid ah oo dhan saana u ku fasiraya oo mimaa kaana kii ka mid ah fii macna alxalaali waxa noola xarim wixii la macnahoo dhan wuxuu leeyahay fa uxilla lidalika oo naski baaba yaa laga qaadanaya qiyaas ma ah iyo walxaraami fii macna alxaraami ou la mid yahay fa xurima ee qiyaas ma ah buu leeyahay wayamtanicu wuxuu ka reebtoomayaa an yusamaa in lagu magacaabo alqiyaasa an yusamaa ficilka samaa yatacaddaa ilaa mafcuulayni marka naaib اfaacilka waa maxduuf an yusamaa hada alqiyaasa weeyaan ficilka hadduu laba mafcuul qaato waa la ogyahay yujcalu اlأwalu minhuma naa'iba faacili wالthaani yaأti mansuuba haddaad tiraahdo acطaytu muxamada dirhama haddaad tira uciya haddaad tiraahda muxamadu dirhaman aada leedahay marka saas oo kale waa hadday noqonin alqiyaas maxaa loo dhihi waaya alqiyaasu wayamtanicu waxaa reebtoon an yusamaa in lagu magacaabo hada alqiyaas ilaa maa kaana yaxtamilu wixii suuragal mooye an yushabaha in lagu shabaho bima xtamala wixii suuragal noqday an yakuuna fiihi shabahan wixii u eg min macnayayni ugu eg mukhtalifayni iskhilaafsan oo fasarafahu ow iilo calaa an yaqiisa una ugu qiyaasta calaa axadihimaa midkood duuna alaakhari dadaa saas qabo waxayba leeyihiin wixiiba ciladooda ay waadix tahay ee macnihii la caday ciladi ka waafaqo qiyaas maba la dhahaye xukumkiina laga xarimay lamadihi oo marka calaa qawli haada waxaa weeyaan nabiidki iyo kookayiinki iyo haraweynki dhihi maysid qiyaasan cala alkhamri dhihi maysid ee waxaad leedahay muxaramun binasi oo khamradii baa la sheegay iyo wixii khamrada lamid ah oo dhan waa isku xugum saasay leeyihin qoladaas marka qiyaas waxay leeyihin waxaa noqon karo wixii laba macna leh oo laba shay oo iskhilaafsan midba meel ka shabah oo midkood aad ka soo iisho midka kale aad ka tegtid ikhtiyaarkaasaa qiyaas lagu magacaabi karaa saas qabto oo wuxuu leeyahy ilaa maa kaana yaxtamilu wixii suuragala an yushabaha in lagu shabaho loo ekaysiyo bima xtamala wixii suuragala an yakuuna fiihi shabahan inuu ahaado inuu u ekaado min macnayeyni ou u ekaado mukhtalifayni iskhilaafsan marka fasarafahu ninkii mujtahidka ahi ou soo iilo calaa an yaqiisahu macnahaas inuu u qiyaasta calaa axadihima duuna alaakhari kaasaa qiyaas la dhihi karaa buu leeyahy ayb wayaquulu gayruhumna waxay leeyihiin oo min ahlicilmi maa cada nasa waxa cad oo mansuusa lagala jeedaa maa cada almansuus waxa la caday waxa kasoo haray oo min alkitaabi aw sunnati ah fa kaana fii macnaahu ahaaday fahuwa qiyaasun weeyaan qolada kale waxay leeyihiin wixii aayadda ay magaceeda ku hadashay ama xadiidka wixiiba ka soo haray haba la macno ahaadaane ayagaa loo qiyaas qaadanaya marka khamradii waxaan leenahay waa la xarimay nasaa ku soo arooray laakiin wixii kale oo khamradii la macnoa oo maanka doorinayo dhihi mayna waa naskiga soo aroor dhihi mayne qiyaasan cala nasi baan leenahay waa loo qiyaas saasaana aana mashhuura midaan dambaa mashhuur ah wayaquulu gayruhum waxau leeyahay min ahlilcilmi kamide maa cada nasa naska qur'aanka wixii lagu caday wixii kasoo hora min alkitaab wasunna ah oo fa kaana fii macnaahu naskaas macnihiisa ahaaday wixii maa cada nasa naskaas wixii kasoo haray oo fa kaana u ahaaday maa cadaahu fii macnaahu macna nasi u ahaaday fahuwa qiyaasun weeyaan saasuu leeyahay fain fadkur waxaad sheegtaa min wujuuhi اlqiyaasi qiyaaska wujuuhdiisa maa yadullu calaa اkhtilaafihi qiyaaska inuu iskhilaafi karo sheeg fi lbayaani caddaanto iyo walasbaabi isku cadaynka isku khilaafi karo iyo wاlxujata fiihi qiyaaska xujadiisa sheeg siwaa haada alawali midkaas hore waxaan ahayn aladii kaasoo tudrikuhu اlcaammatu dadkao dhan ay haleeli karaan cilmahu wixii aad soo miaalisay wax iska cadcad oo dadkao dhan ay fahmayaan khayr badan haddii khayr yar lagu amro khayr badan waa laga qaadan karaa shar yar haddii lagaa reebo badnaynteeda waa la diidi karaa taas caamada xataa waad fahmi kartaa lyidhi laakiin wax qiyaas lagu magacaabi karo oo juhdi iyo macnaha feerabeel u baahan keena lyidhi fain qaala qaa'ilun hadduu yidhaha fadkur waxaad sheegtaa min wujuuhi اlqiyaasi maa yadulu cala اkhtilaafi qiyaaska inuu iskhilaafi karo fi lbayaani walasbaab isku khilaafay iyo wlxujata fiihi qiyaaska xujadiisa sheeg siwaa hada alawal aladii awalkoo tudrikuhu lcaamatu dadka caamada ay heleelayaan cilmahu qiila lahu waxaa loo leeyahay in shaa allahu tacaala qaala allahu ilaahi wuxuu yihi wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima الradaac waalwaalidaatu waalidaadka ee wax dhaleen yurdicna way nuujinayaan awlaadahunna caruurtooda xawlayni kaamilayni laba sano oo kaamil ahay nuujinayaan liman yaa xukumkaas iska leh araada doono an yutima aradaacata nuugmada inuu tabaam yeelo yacni dalika alxukmu liman araada an yutima aradaaca wa cala almawluudi lahu ninka loo dhalayna waxaa korkiisa ah risquhunna caruurtaas la nuujinaayo inuu inuu bixiyo nafaqadoodii macnaha ama masruufkoodii iyo wa kiswatuhunna marashadoodii bilmacruufi sidii laysku yaqaano marka hawsha waa laysu qaybiyey ilaahay baa subxaanahu watacaala hooyadii maadaama ay dhalayso oo ay calooshi ku qaadayso ooy ilmihii nuujinayso aabbihiasna waxaa layihi dhulka dhulka ha u baxo oo lacag iyo xoolo iyo masruuf iyo guri iyo marasho ha bixiyo taasaa la yidhi marka nin kastaba inta awoodiisa la egta ayaa loo bixi ilaahayna asaa yaqaana addoomanku abuurtay ninba hawsha uu ka soo baxay marka qof kasta hadduu yidhaah hawshii qofkii kale aan raadinaya mujtamacii khalal baa ku dhacay naagti hadday intii sarwaal iyo shaar gishata ay tiraa waan soo shaqayna xafiis baan fariisanay gurigii khalal iyo tarbiyadii baa ku dhacayso ninkii hadduu yidhaahdo aniga sidii dumarkii aan guri fadhiisana naagtiina ha ii gado suuqa ii istaagnaata anigana ilmiyaa la joogaya mujtamac khalal baa ku dhacay marka hawsha ilaahaynaba sidau u amray inuu kaga soo baxa la amray hadda aayadda tafsiirkeedii ka hadlimayna qaala wuxuu ihi ilaahay haddana wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu awlaadakum ho caruurtiina inaad yani aad nuujinta u dalabtaan oo aad cid kale u nuujisaan falaa junaaha calaykum wax dembi oo idinka saaran ma leh idaa sallamtum haddaa aad bixisaan maa aataytum waxaad siiseen bilmacruufi haddaad ku bixisaan <clears throat> macnaha waxaa mar kastaba ilaahi subxaanahu wa tacaala masruufka iyo marashada iyo degnaashada iyo waxa la bixinayo waxa mujtamacaad aad ku dhex nooshahay waxa laysku yaqaano wa walidaalika waxaa lagu eedeeyaa fuqahada qaarkeed ee dhahaya macnaha qofkii masruufku waa inuu halmud ahaadaa goosaartii sidaas waa inay ahaataa aradbixii waxaa weeyaa lixdii bilood inay saas ahaataa taas ma anfacayso ilaahay waxaa weeyaan callaqa alxukma cala alcurf waxay dadki isku yaqaaniin maanta waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa haddaas ad qaadatid mujtamac dhan oy raashin u noqonayn waxaas wax laga cunaba aan ahayn mujtamaca oo barwaaqaysan oo wanaag ku wada noolo amni haystoo dhaqaali ay taalo hal mudi in yaroo saliid cadday ah aan bixina haddaad tidhaahdeed masruuf ma ah waktigaas la joog waqti qaarkeedna ninkii maba keeni karo duruuf adag markii lagu jiro marka waxaa loo fiirinaa mujtamacaas qofkuu ku dhex nool yahay karaankiisa marka waxaa laga yaabaa masruufkaas yakhtalifu min beladin liaakhar sidaasaa loo marka lidaalika ilahi wuxuu uri bilmacruuf ayib marka qiyaaska hadda waa noo imaan doonaa fa amara rasuulu llaahi wuxuu amray hinda binta cutbata hinda binta cutba wuxuu amray nebiga waxaa weeyaan zawjatu abi sufyaan waa gabadhii xamza eh, eh, ibn cabdilmualib bacaloosha ka jeexdoo beerkiisa cuntay weyaan markii dambena islaamkay soo gashay alislaamu yajubu maa qablahu nabiga alayh salaatu salaam bay wax weydiin jirta fa amara rasuulu llahi wuxuu amray hinda binta cutbata hindanna waa la iska dhihi karaa liannahu yajuusu fiiha alwajhaani mu'ana oo hulaaثi ah ta ayna ku jirin waa taad ogeyn an ta'khuda inay qaadato min maali zawjiha abi sufyaan ninkeeda maalkiisa oo abu sufyaan eh, maa yakfiihaa wixii ku filan iyo wawaladaha iyo caruurteeda waxa ku filan wahum waladkaasna waladuhu weeyaane bilmacruufi inay ka inay ku qaadato macruuf ay ku qaadato biayri amrihi markuu amray biayri amrihi ay ku qaadato abu sufyaan amarkiisa la-aantiisa nabigay u timid waxay tihi ina abaa sufyaana rajulu shaxiix laa yucطiinii min maalihi maa yakfiinii wabaniya saasaan igu dhacdee maxsameeya markaasudii min maalihi maa yakfiika ninkeeda in marka fiiri waxaa li nabigu wuxuu un amray an ta'khud sufyaan maa yakfiihaa waxa ku filan waladaha ayada iyo waladkeeda wahum waladkeedana waladuhu waay caruurtana leeyahay wax igu filan ma siinayaan asaa ka dhalay oo caruur nin kale usoo dhashay ma ah wahum waladuhu waladkaas hadirtaa mufrad waa lafdigiisa laakiin jamac weeyaan sideedaba qaacida almufradu idaa curifa almufradu idaa curifa aw idaa udiifa ilaa macrifatin yacumu waladuhu bimacnaa wahum waladuhu wahum awlaaduhu hada fiiriya qaala ina haaulaa'i dayfii falaa tafdaxuun buu ilaahay isagoo ka hadlaya nebigu yiri haaulaa'i waa jamc dayfiina dayf dayf waa mfrad lama dhihin haaulaa'i duyuufii in ilaahay ahay laakiin lamaa kaana adayfu mudaafan ila almacrifati saara huwa waljamcu sawa haaulaa'i dayfii falaa tafdaxuun qur-aanka adi way ku badan tahay meelo badan bay kaga jirtaa hadda ma xasuusto ayib marka wahum waladuhu ay awlaaduhu haddii laakiin awlaadkaas nin kale ay u dhali laheyd masalada waa iskhilaafi leh laakiin caruurta ay leedahay masruufaan uu raadinaya waa caruurteeda asayn sayna u dhashay baa lagu yidhi marka bilmacruufi inay ku qaadato nebi bay amray bigayri amrihi amri abi sufyaan ayadoon sugaynin yaa nebigu wuxuu ihi ku qaado marka see loo qiyaasanaya qaala wuxuu ihi fadalla kitaabullahi wuxuu tusiyey iyo wa sunnatu nabiyihi anna cala alwaalidi waalidka waxaa dushiisa ah ridaaca waladihi waladkiisa inuu nuugmadeeda inuu raadiyo asay korkiisa tahay iyo wa nafaqatahum nafaqadooda sikaaran xaal ayan kuyi yar canuga in hooyadii ay ku dhashay inay kuu nuujiso waa wanaag way hadday laakiin diiddo oo makuu nuujinay inaad ujro ku siisa inaad cid kale la aadid labadaas mid baad leedahay wa in tacaasartum fasaturdicu lahu ukraa baa ilahay yidhi hadday isku culaysataan oo masruufkii oo la bixi lahay wixii isku diidaan inaad cid kale aada u nuujisid baad heli kartaa marka fiiri xaqa dumarka inta loo ilaalinayo canugii ayada ay dhashay oo xaqa ay kaga badan tahay aabbihiis yaa waxaa layidhi inaad caanaheeda aada lacag ku siisaa waajib ah markaas kadib ma dhihi karayd islaamka naag meel bay igu dhacday reer galbeedka unbaa naagta taqdiisi meelaha kaloo islaamka uu siiyey adiga haddaadan fiirin ee kuwii un lagu meeriyey maanta aad ku celcelinayso aad bay u foolxun tahay yacni min ayna ra'ayta imra'atan yajibu calىa zawjiha an yucطiha ujraة calىa irdaaci waladiha wahiya axaqu bihi minhu waa wax aada ula yaab laho u fiican ninka mu'minkaa inuu fahmo diintiisa inuu fahmay ufiican ayb hadda mas'aladii waan kiciyohaynaa weli bilow baan joognaa marka waxaan fahamnay buu leey qur'aankii sunnadii ninka caruurtiisii inay nuugmadii iyo iyo macnaha masruufka yaraanta ayagaa laga rabo fa kaana alwaladu waxaa ahaanaya min alwaalidi wuu fa kaana waladu wuxuu yahay waladkii min alwaalidi buu ka ahaaday waladka waalidkiis buu ka yimid fa jubira markaa waxaa lagu eh, lagu kabay oo lagu qasbay calaa salaaxihi calaa islaaxihi waalidkaas inuu waladkiisa uu hagaajiyo fi lxaali uu hagaajiyo alatii xaaladoo laa yugni lwaladu waladka uusan deeqayni fiiha fii tilka alxaalati nafsahu marka waajib waxaa looga dhigay faujbira macnaha saas waa fajubira faujbira waxaa lagu waajibiyey calaa salaaxihi calaa islaaxihi waalidkaas inuu waladkiisa hagaajiyo fi lxaali ou hagaajiyo alatii xaaladoo laa yugni lwaladu fiiha nafsahu naftiisa markuusan ku filnayn oo canuga uu yaryahay waalidkiisa waxaa waajib ku ah inuu wuxuu u baahan yahay caafimaadkiisa noloshiisa deganaashiisa arrinkiisa asay waajib ku tahay ayib taas waa xaala faqultu marka waxaa idaa balaga alabu aabbihii hadduu gaaro anlaa yugniya hadda waa qiyaaski anlaa yugniya nafsahu naftiisa inuusan deeqin bikasbin uusan ku deeqi karin uu soo shaqaysto walaa maalin uusan ku deeqi karin facalaa waladihi waxaa korkiisa ah salaaxuhu aabiis inuu hagaajiyo fii nafaqatihi wuxuu u baahan yahay cuntaa iyo wa kiswatihi aradkiisa qiyaasan cala lwaladi asagoo looga qiyaas qaadanay fiiri meesha laga keenay hadda adiga arki maysa aayad qur'aan oo dhahaysa waladkii aabbaha inaad nafaqadiisa aada bixisid ood meel deganaysid aadsaa waajib kuga meel ay ku jirta ma ilaahay wuxuu ka hadlay waalidka waxa saaran waladkiisa markuu tabaryar yahay waxa saaran aa laga hadlay waxaa looga qiyaas qaatay aabbihii hadduu daciif noqdo wiilkana xoog u yeeshto inay haddana masalada isbedelayso oo wixii abba aabbaha hore u saarnay aa markaan wiilka saarmay sidaasay noqonaysaa baa lagu leeyahay markaa soomaaliya waatan tiraahdaa aabba iyo wiil waxaa ka dhaxeeyo aan iskorinna mana ku ballamaan baa la yihahda marka horena waad korinay marka dambana asigaa yaa ku korinay waana iska sidaasoo bay imaanaysa marka fiiri waxaa lagu leeyahay yajibu cala alwaladi nafaqatu awlaad waalidihi wa kiswatihi wa xifdihi wa islaaxihi kamaa kaana yajibu cala alwaalidi liwaladihi sidaasaa lagu leeyahay marka wax fiican weeyaan qiyaaskaas markaa musanif wuxuu le wadalika ana alwalada waladka min alwaalidi buu ka ahaaday falaa yudayicu dayaci maayo waalidkii shay-an dayaci maayo huwa shaygoo waladkaba minhu min alwaalid uu ka mid yahay waalidkan waladkiisa ma dayacayo wa wax markay shaad yihiin ama naadir ay qiimo ma lah nin waxaad arkaysaa carruurtiisa iska dayaco dan aan kala hayno intay dhabar ay ku juri lahay dhulkaa iska ordaan qaaciduu iska le marka waa iska dhalaya waa ka tegaya kaas lagama hadlayo waa naadir laa xukma lahu laakiin wuxuu ku leeyahay musanifka fitra ahaan iyo insaaniyad ahaan waladkan waalidku ka yimid caadatanna waxaa lagu leeyahay waalid wax asiga jirkiisa ka yimid mama dayacayo ayib kamaa lam yakun lilwaladina inuusan lahayn an yudayica shay-an inuu dayaco oo min waladihi ka mid min waalidihi kamaa lam yakun lilwaladi uusan u lahayn an yudayica inuu dayaco shay-a min waalidihi id kaana alwaalidu id kaana alwaladu minhu tan dambe in waalidihii la yidhahda ku fiican tahay liannahu lam yakun lilwaladi haddii la yidhahdo midda dambe waalidihi in la yidhaahdo id kaana alwaladu waladka wuxuu ka ahaaday minhu min alwaalidi wakadalika alwaaliduuna kuwa wax dhaleenna waa la mid wain bacuduu haba fogaadaane wlwaladuna waa la mid wain safaluu haba hoos maraadaane fii hada almacni bay la mid tahay wallahu aclam macnaha waxa weeyaan haddii aabbahaa la waayo fa cala alwaarisi milu dalika aabbahaas ninka sii dhexli lahaay oo jadki ah awowgii ah asaa laga rabo haddii la waayo adeerkii baa laga rabaa haddii ayagana adeerkaasi awowga ay daciifaan wixii waalid loo ahay haddana yaa laga rabaa sidaas bay soconay hoos iyo horba saasay u soconaysaa baa lagu leeyay wa yunfiqu waa nafaqaynaa waa bixinayaa calaa kulli muxtaajin minhum yunfiqu kullu waaxidin minhumaa waladkii iyo waalidkii mid kastaoo ka mid eh calaa kulli muxtaajin minhum mid kastoo ayaga ka mid oo baahan oo ku bixinaya kaa muxtaajkaoo gayri muxtarifin aan shaqaysanaynin walahu nafaqatu buu leeyahay nafaqadii buuna waalidku leeyahay cala alghaniyi almuxtarifi hanigii shaqaysanay buu nafaqa ku leeyahay marka yani hawsha waa laysuu qaybiyey taas waa nooc min alqiyaas waa hal miaaloo xoogaa u baahan caqliga in laga shaqaysiiyo weeyaan haddana waxaa kuu socotay miaal kastaba kan ka dambeeya kasii adkaanaya waqadaa rasuulullaahi wuxuu xukmiyey fii cabdin adoon dallasa lilmubtaa'i fiihi ninkii gatay ugu qariyey bicaybin ugu qariyey oo fadahara calayhi ceebtii ou ka muuqday oo fadahara ou arkay ninkii mushtarka ahay calayhi cala alcaybi bacda ma staqallahu markuu ku shaqaystay kadib ana lilmubtaaci inuu leeyahu nabiga xukmiyey ninkii wax gatay raddahu addoonkii inuu iska celiyo bilcaybi bisab lcaybi uu ku celiyo walahu wuxuuna leeyahay xabsu lgallati dheeftii ama shaqadii ama ujradine inuu xabisto bidamaanihi bisababi damaanihi damaantii sababteeda alcabdi oo damaano qaado tanna hori baan laba joor usoo sharaxnay waxaa weeyaan addoon baad adiga leedahay waad iibisay ceebaa ku jirta addoonkaas waxay ahaatabo ceebtii uma sheegin ninkii kaa gadanay waad qarisay ninkii waa iska watay toban maalmoodoo ku shaqaystay asoo isu haysta addoonkii uu soo gato ku dhaqana inuu yahay boqol shilin buu ka shaqeeyey ayaantii kadib baa waxaa soo muuqatay ceebtii yaa la arkay marka sharcan wuxuu ilaahay kuu banaynayaa rasuulkiisa inaad addoonkii celisid ninkii aad ka gadaysa aad u celisid sababtana aad ku celinay ceebtou kuu qariya weeyaan ayib addoonkii waa la celiy lacagtou shaqayna adaa reebanaysa oo iibsata lagu dhihi maayo war addoonkii haddaadba celisa wixii shaqaysana ku dar lagu dhihi maayo nebigaa u idmay alkharaaju bidamaan buu nebiga yidhi oo waxa weeyaan addoonkaas tobankaas maalmood ood ceebta ogaanin hadduu kaa dhiman lahay adoo kaa dhiman lahay oo mushtarkoo wax gadatay saas haddaad adigu ku damaano qaadi lahayd lacagtou shaqayna adaa iskala lagu leehay addoonkii oo qalal baad celinaysaa lacagtiina waad ceshanaysaa taas baa laga hadlaya haddeertan waa masaladii bilaawgeeda qiyaaska lama gaarin taas macnaheedii saas waay waqadaa rasuulu llahi wuxuu xukmiyey fii cabdin addoon dallasa u qariyey lilmubtaaci fiihi lilmubtaaci bihi midka gatay bicayban ugu qariyay oo fadahara ninkii macnaha gatay ou arkay ou ku arkay calayhi cala alcabdi ceebtaas ou ku arkay bacdama istaqalahu markuu ku shaqaystay kadib nebigu wuxuu xukmiyey ana lilmubtaaci ninkii kii e, wax gatay ama ana lilmubtaaci ana lilmushtari ay ka dhigan ninkii wax gatay wuxuu leeyahay raddahu addoonkii inuu celiyo bilcaybi uu ku celiyo addoonkii markuu celiyey walow haddana mushtarkii wuxuu leeyahy mubtaacii ahay xabsu lgallati ijaarkii ama joornaalkii u shaqeeyey inuu ka cishto maxaad u celinaysaa bidamaanihi bisababi damaanihi ninkii mushtarka ahay damaano qaadkii sababtoodu alcabda uu damaano qaaday ayaantaas si gacanta uu ku hayo ayib taas waa mas'aladii weeyaan waa xugum dhacay oo la rabo in xukumka looga soo qiyaasto fastadlalnaa waxaan u daliishanay idaa kaanat ilgallatu shaqadaas ama dheefta addoonka lagu shaqaystay lam yaqac calayha hadduusan ku dhicin safqatu lbayci beeca gorgoradiisa haddayna ku dhicin oo fa yakuuna lahaa ou u lahaada xisatun qayb oo min athamani ka mid ah oo wa kaanat halladii ay ahaatay fii mulki lmushtari ninka gaday milkigiisa fi lwaqti ou milki ku leeyahay aladii waqtigaasoo low maata fiihi lcabdu addoonka hadduu dhiman lahay maata wuxuu ka dhiman lahay addoonkaas min maali lmushtari ninkii iibsaday xoolihiisoo dhintay noqon lahayd annahu inamaa jacalahaa nebiga waa u yeelay jacalahaa halladii waa yeelay lahu lilmushtari ninkii gatay buu dheeftaas u yeelay liannahaa qalladaas xaadiatun waxay ku timid oo laku soo dirisay fii mulkihi ninkaa mushtarka ah asoo gacanta ku hayow shaqeey iyo wa damaanihi iyo damaankiisa oo hadduu dhinto asaa damaano qaadan lahay intaas waa naski faqulnaa marka qiyaaskii waa waxaan niriyey kadaalika sidaasaan fii amari nakli timirta himaarteedana sidaasaan niri iyo wa labani lmaashiyati xoolaha la gaday caanahoodii iyo wa suufihaa xoolaha suufkoodii macnaha dufta ku taalla waay iyo wa awlaadiha iyo wa waladi ljaariyati jaariyadii lagaa iibsaday addoonkeedii iyo wa kulli maa xadatha wixii kusoo diriyey dhammaantood fii milki lmushtari ninka mushtarka milkigiisa iyo wa damaanihi wakadalika sidaasaa nidiyey waطi اlammati fii waطi اlammati addoonta oo la jimaaco athayibi ee ahayd garoobta iyo wa khidmatihaa ayada adeegeeda saasaan uga qiyaas qaadanay buuri hal hal baan kugu sheegaya samara nakli macnaha waxaa wey waxay noqonaysaa timir baad gaday ceebayna lahayd ninku ma aada sheegin markii la gaday ninkii waa haystay timirtii ayada ahayd waxay u dhashay himaar himaartii way weynaatay kadib baa waxaa ku soo baxay nakligii ama timirgeer timireedkii yaa ceeb ku soo baxday marka timirtii la gaday geedaheedii waa la celinaa liannahu ceebaa laga helay laakiin himaartay dhashay milkigaaday ku dhashay adiga ah ninkaa mushtarkoo wax gatay asagoo gacanta haayay ku dhashay timaarti adaa goosanaysid timirti geedkeedii ninkii ceebteeda u celinaysaa lacagteeda waad ka ceshanaysaa qiyaasan calaa alghalla addoonkii lacagta u shaqeeyba sida adiga u reeban jirtay yaa timirtii adiga markaad gacanta ku haysay wax dhashay aad aydan reebanaysaa taas waa macnaheedii naqliga waay wa labani wa suufihaa yani neef lo-baa ninkan uu kaa gaday ceeb baa ku jirto caanihii baa toban maalmood iska maashay markaas kadib baa waxaa muuqatay ceeb caanihii aad ayaantaas maashay hadday kaa dhimataba aday kaa dhimo laheede xoolihii baad celinaysaa caanihiina adaa iska leh ilaa midda la gaaxiyo noo imaa doonto mooye suufkii iyo awlaadkii saas waay neef baad gadatay ceeb buu lahaay neef baad gadatay cannada wuu laayahay waa agtaada ku rimay waa dhalay halalisa daliilan afartii naasuu laayahay ninkan waa ku ogyahay ceebtaas inuu lahay waa kuugu dhakar neefkaadii waa loo celinaa weeshii ama dibigii u dhalayna adaa iska leh liannahu waa xaadid fii mulki qiyaasan calaa alalla wahaakada ugu qiyaas qaado inta kala soo hartay way badnaanaysa haddii lasii daba wado laakiin waxaa la yidhahda alcaaqilu yaqiis ashayu bishay yudkar wadi lammati wa khidmatiha addoontii kuu shaqayn jirtay addoon baad ninkan ka gadatay waa jimaacday waa kuu adeegtay ceeb baa lagu arkay wixii aad ku qabsatay laguuma hayo addoontu keligeed baad celinaysa saasaa laleeyahy marka musanifka hadda fiiri meesha ugu qiyaas qaatay adoonkii iyo meesha kan fiiri qaala wuxuu idhi fatafaraqa calaynaa waxaa nugu kala tegay bacdu asxaabinaa asxaabteenna qaarkeeda iyo wagayruhum fii haadaa bay ku kala tageen buu idhi oo waxaan aragnay annaga waxaasoo dhan hal meelaan ka soo qaatay buu idhi oo waxaan yidhi wax loo celinaya ninkii baayic ahay ma jiro ninkii mushtarka ahaye waxaasoo iska dhalan laakiin qaara waxay yidhaahdeen timirta miya qaara waxay yidhahdeen mushtarka waa laga celinaa qaar waxay yidhahdeen addoontii la wadi lama celin karo qaar waxay yidhahdeen eh, neefkii wax dhalay asiga waxiis dhalay waa laisla celinaa fuqahadii qaaraa nagu khilaafay buu yidhi laakiin aniga halkaas meelaan ka joogna ayagiyaa laga jawaabay faqaala bacdu nnaasi waxay yidhaahdeen dadka qaarkood faqaala بعض الناس waxay yidhaahdeen alkharaaju kharaajka waxaa weeyaan addoonku wuxuu shaqeeyey lacagtii uu shaqeeya kharaaj la yidhahdo halle iyo kharaaj addoonku wuxuu soo saaray iyo waalkhidmatu addoonta shaqadeeda iyo waalmataacu addoonta ku raaxaysigeeda oo hayru lwad'i ah aan jimaacna ahayn oo min almamluki walmamluukati ka ahaaday yani kharaajkoo min almamluki iyo wlmamluka khidmada min almamluk walmamluka walmataac min almamluuk kale waa mamluuk ma aha nin addoon laguma raaxaysto marka limaalikihaa baa iskala liri aladii maalik ishtaraahaa yani iibsaday walahu wuxuuna leeyahay radduhaa bilcaybi inuu ku celiyo marka tan waa nagu waafaqeen oo waxay idhahdeen kharaajka iyo khidmada iyo mataac oon jimaac ahayn addoonkii waa la celinaya wixiina waa lagala haraya imaamu shaafici waa kugu waafaqsanah saas waa macnihi wa qaala wuxuu yidhi markaa laa yakuunu lahu malaha an yarudda alamata addoonta inuu celiyo bacda an yaacaha kii hore waataan soo niri walmataac hayru lwaطi baan soo niri raaxaysi aan jimaac ku jirin laakiin addoon baad ninka soo gadatay habeenkii waa jimaac dibrinceebaa ka muuqatay ma la celi karaa mase mayo madama jimaacdi waa dhammaatay imaam shaafici u le waa la celin karaa jimaacin wax laguma haysta istibraa ninka ku waajiba inuu hubsado addoontii lagu ninkii lagu celiyey inta ay ka xayso waa sugayaa saasuu leeyahay laakiin ninkan kaloo qaa'ilka faqiiha kale waxau leeyahay addoon la jimaaci lama celi karo wain kaana ayibanba ha ahaatee garoobba ha ahaatee mar haddiiba la jimaac lama celi kara buu yidhi walaa yakuunu lahu hamaru nakhli timirti oo la iibiyey ee himaar dhashay waxaa la ee waxaa loo celinaa timirtii iyo himaarteedii ninkii hore lagu celiya lagu celinaa qowlkaan dambaa saas qaba ninkaan uu leeyahay walaa labanu lmaashiyati maashiyadii caanaheedii neefkii aad gadatay caanaheedii waa lagu xisaaba haddaad neefkii iska celisid caana qiimahoodia lagaa qaada walaa suufuhaa suufkeediina ma laha suufka waxa weeyaan dufteedaas oo laga gura hadhow waxaa laga samaysan karaa busto iyo waxyaalo badan laga samaynaya mana lahu leeya waa laga soo celinaya walaa waladu ljaariyati jaarida waladkeediina malahay qoladan qabaan oo waxaa leeya addoontii aada iibsatay ee wax kuu dhashay wixii dhashay ayadu waa lagaa wada celinaya ceebtii haddii lagu celinayo lianna kulla haada midkan dhammaantiis oo min almaashiyati waaljaariyati wاlnakli wاlkharaaji ah laysa bishayin kagama eko oo min alcabdi ka mid ah adiga imaamu shaafici addoonkaad ugu qiyaasatay kuwaana addoonka meel xariir ay kaleeyihiin male sidaa daraaddeed aan kuugu khilaafnay saasay yidhaahdeen qoladan faqultu waxaanu idhi buu yidhi asagoo ugu jawaabay libacdi man yaquulu ninka dhahaya qaarkiis hada alqawla ara'ayta bal iiga waram qowlaka adiga hadalkaada alkharaaju shaqada addoonka uu shaqeey laysa min alcabdi ka mid ma aha wathamaru min ashajariyay ka mid tahay wlwaladu min aljaariyadi ay ka mid tahay hadduu ku yiraa maxaad saad yeelaysaa buuri ayadiyaa lagu dabagidiyey haddii nin uu ku yihaahdo addoonka lacagta uu shaqeey ood leedahay looma celinayo mushtarkaa reebanay haddii nin uu ku yidhaahdo lacagtan iyo addoonka ma leh ee lacagta waa la celinayaa oo addoonka iyo lacagta laakiin himaarta iyo shajarada waa isku mid oo macnaha in laysla celiyo in laysla dhaafo yaa ku waajiba hadduu ku yidhaahdo ka warran buuri faqultu libacdi man yaquulu hada alqowla ara-ayta qowlaka alkharaaju laysa min alcabdi oo shaqada addoonka u shaqay gacantiisoo kale ma ah wax ka go-an waayo oo wa hamaru min ashajari aad tiriyey hamartana shajarkay ka mid tahay walwaladun min aljaariya dhashay aad tiri ninka saas dhahaya alaysa yajtamicaani maysan ku kulmaynin fii ana kula waaxidin minhumaa labadaas mid kastoo ka mid e kaana xaadian inuu ku soo diriyey fii milki lmushtari ninka wax gatay milkigiisa lam taqac calayhi kuma dhicin safqat lbayci markii la gaday addoontan markii la gaday wax bay ximbaarsan awgeed lacag dheeraad looguma darin oo gadaasheeday uur qaaday ayib geedkan oo himaarta dhalay markii la gaday himaarta ku taal qiimo lagama siino kuma oolin gadaalay kasoo dhalatay marka waxa kala geynaa maxay yihiin saasuu imaamu shaafici leeyahay saas hadduu ku yiraa ka waran bali qaala balaa buu yidhi waa si oo run ah walaakin yatafaraqaani waxay ku kala tegayaan fii anna maa wasala ila sayidi sayidka waxa soo gaaro minhumaa labadoodii ka soo gaaray muftaraqun waa kala tegsan yihiin wa tamru nakli geed timireedka timirtiisane minhaa min annakli bay ka mid tahay wa waladu ljaariyati waalmaashiya jaariyada addoontii waladkeeda iyo neefkii la dhaqanaya waladkiisana minhaa bay ka mid tahay wa kasbu lghulaami addoonka shaqadiisaoo kharaajkana laysa minhu ka mid ma ah inamaa huwa shay weeyaan taxarafa fiihi ou ku shaqeeyay faktasaba u kasbaday kan waa shaqo kuwaana ayagaa dhalay sidaasaan kuugu khilaafaa liyihi imaamu shaaficiyu ee balka waran faqultu lahu waxaan u idhi buu idhi ara'ayta ii waran in caaradaka mucaaridu nid wax diido hadduu kugu diido bimidli xujatika xujadaada wax la mid eh oo faqaala uu ku yidhaahdo kharajan qada anabiyu wuxuu xukmiyey ana alkharaaja bidamaani addoonka wuxuu shaqeeya waxaa lagu qaadanaa damaanad awgeed waalkharaajuna laa yakuunu ma ahaado ilaa bimaa wasafta waxa soo tilmaantay mooye oo min ataxarufi xirfad la yaqaana ah wadaalika taxarufkaasne yashqaluhu addoonka wuxuu ka shuqliyey maya yashqaluhu sayidka wuxuu ka shuqliyey maya yashqaluhu addoonka wuxuu ka shuqliyey can khidmati mawlaahu ayaa